alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllah almabxaث الthani anwac أkrى mushtaraka bayna almaqbuli wاlmardudi wa fihi arbacaة maطaaliba wa hiya almaطlb اlأwl اlmusnad المطلب الثاني المتصل والمطلب الثالث زيادات الثقات المطلب الرابع الاعتبار والمتaaبع والشhاهد wuxuu leeyahy musanifka mabxadkan wuxuu ka bilaabanayaa oo ku saabsanya oo ka hadlayaa waxaa ka bilaabanaya anwaacu noocyaal ukhraa kale markaan soo wadnay tartiibkii tasalsuliga ahaa qaabkii ay u kala qayqaybsamayeen khabarka markii la fiiriyo ictibaaro iyo nisab qeybo kala duduwan iyadoo hadda dhinac laga istaagayo hadba dhinac laga fiirinayo ya wuxuu leeyahay anwaacun ukhraa noocyo kale oo mushtaraka ah. wadaagta waxay ku wadaagaan oo laga wada helaa bayna almaqbuuli waalmarduud maqbuulkii iyo marduudkii haddii qeybana maqbuul ahaayeen oo lagu yaqaanay qeybana marduud ahaayeen oo lagu yaqaanay qeyb waxaa jirta maqbuulna uu ka soo suuroobi karo marduudna ka suuroobi karo magacana way wada leeyihiin wa fiihi arbacatu mataalib afar madlab ayaa mabxadkaas gudihiisa ama hoostiisa yaala wa hiya mataalibta afarta ah waxaa weeye madlabka koobaad almadlab alawal almusnad waxa la yidhaahdaa musnad musnadkaas maqbuulna waa noqon karaa marduudna waa noqon karaa bal horta musnad ha lagu sheego iyo mithaalkiis almadlab athaani madlabka labaad almutasilu weeyaan nooca la yidhaahdo mutasil waa imaan doonaa tacriifkiisa almaطlb الthalith ziyaadaat الhiqaat hiqaada ziyaadaadka ay la imaadeen ma la aqbalayo mise lama aqbalayo almaطlb الraabic maطlabka afaraad alictibaaru weeyaan <clears throat> ictibaarta fiirada iyo dabagalka wlmutaabicu intii la helay mutaabicii washaahidu shaahidkii deena la helay mutaabicii shaahid baa la helay bilictibaari baa lagu helay waynoo imaan doontaa ictibaarku waa camaliyada camaliyat nadari walbaxthi hal lilxadiidi mutaabaca ma leeyahay shaahid ma leeyahay raaraadintaasaa ictibaar la yidhaahdaa aynoo imaan doonaa insha allah almusnadu ka bilow waxa musnad la yihaahdo ama nooca musnadka la yihaahdo fi culuumi alxadiid xadiidka culumtiisa tacriifuhu waxaa weeye luqatan ismu mafcuul weeyo min asnada laga keenay asnada wuu tiiriyey bimacnaa adaafa wixii warkii buu qof u tiiriyey oo u idaafeeyey aw amase nasaba adaafa iyo nasaba buu mutaraadif iskaga mid ka dhigayaayo nasaba wuu nisbeeyey shay buu shay u nisbeeyey ama shay buu shay u tiiriyey waa iska luqada saa ma la iska dhigi noocu haadaba shaygaas wuxuu haada noqday haddii tiir derbi lagu tiirinaayo asnada tiir qori haddaad tiir derbi isagu tiirinayso asnada way soo sogeli marka maxsuusaadkii iyo macnawiyaadka labadaba way soo wadageli luqadii il wax walba waa loo isticmaaliya istilaaxa marka ka gaaban oo macnaha atacriif alugawi awsac tacriifka lugawiga waasaca marka istilaaxi isagu shay gaaru ka hadlaya istilaaxan waxaa la yidhaahdaa musnad ma iyo ladii xadiidka itasala uu xiriiray sanaduhu sanadkiisu marfuucan xaala kownihi marfuucan u yahay mid la kor yeelay oo loo nisbeeyey o loo idaafeeyey ila اnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam nabiga musnadkaasaa la yidhahdaa maa itasala sanaduhu marfuucan ila اnabiy markaan ka soo hadlaynay xadiidka marfuuca saaka waxaan idhi shardi ma aha inuu mutasil yahay inuu xiriiro inuu munqadic yahay shardi maaha marfuucnimadu u diidi mayso cadam litisaali fi sanad sanadki inuu xiriirin wixii munqaicu yahayba kolba hadiiba nabiga la sheego marfuuc baa lagu magacaabi laakiin musnadka intuu marfuuc yahay buu haddana wuxuu ku darsaday inaan la ogolayn waxa la yidhaahdo inqidac sanadka waa inu taxan yahy wmusnad lmutasilu isnaadu min raawiyihi xata lmusطafى walam yabin waa kii ahaa laga bilaabo musanafka kitaabka iska leh sheekhiisa ka bilow ilaa iyo nabiga alayh salam sanadku waa inuu xiriiro oo qofna ka dhacsanin nabigana waa in la gaarsiiyo kaasaa muslim la yihahdaa maa itasala sanaduhu sanadkiisa midka uu xiriiro marfuucan xaala kowni wy marfuucan ila nabiy sal l slam laakiin shardi shardiga itisaalka waa la helay in laakiin rijaashaasi sanadka taxan inay hiqaad yihiin hadda meesha kuma xusna sanadkii waa taxan yahay laakiin ragga ayaga ee taxan ee iska werinayo inay waxaa laga yaaba ina hiqa ahayn qaarkood iqanimaduna waxaa weeyaan waa in la waayo waa in la helo alcadaalatu wadabt inuu mid hadii la waayo sanadki waa mutasil lakin maca dalika daciif wey haddii la waayo iqadii la waayo dabdigii baa lawaaye cadaaladii baa la waayey maca itisaali sanadi sanadkana waa xiriiraa marka inaga waxaan huseeya in musnadka aan ku qeexno sanadka waa taxan yahay inqidac kuma jiro noocyihii inqidaacahee afartahaa ama saqdigii oo dhanba saqdigii oo dhanba kuma jiro hadda saqdigi macnihii inqidac keliya ma ahe saqdi oo dhan ba soo gelaya ixtiraaska maa itasala sanaduhu markii la yidhaahdo waa in saqdigii oo dhan meeshuu ka maqan yahay marfuucan ila nabiyi sal l slamna waxaa baxay mawquufkii baa baxay iyo mawduucii <clears throat> mithaaluhu mithaalka musnadka maa akhrajahu lbukhaariyu bukhaari wuxuu soo saaray fii saxiixihi mu ku la iska idlaaqee qaala bukhaari wuxuu yidhi xadahanaa cabdullaahi bnu yuusuf waa taniisigii can maliki ibn anasin abi cabdillahi alasbaxi can abi zinaad cabdullahi bnu dhakwaan can alacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu soo maarta sanadkaas qaala wuxuu yihi abu hurayra ina rasuula اllahi salى اllahu aleyh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi idaa shariba alkalbu eygu hadduu cabo fii inaai axadikum axadkiin weelkiisa gudihiisa uu ka cabo walaqaa loo isticmaalay hadda tajawuz weeyaane eygu xayawaanka wuluqa wax ku cabo wey carabka uu balbalq ka sirayo marka idaa shariba alkelbu eyg baa cabay bilwuluqi fii inaai axadikum hadduu wax ka dhacabo falyaqsilu sabcan toddoba jeer ha dhaqo toddoba <clears throat> jeer ha dhaqo falyaqsilhu sabcan toddoba jeer ha dhaqo wuxuu ku yihi musanifku marka <clears throat> fahaada midkani xadiiثu waa xadiiث itasala uu xiriiray sanaduu sanadkiisibaa xiriiray min awalihi laga bilaabo awalkiisa sheekhuاlbukhaari cabdullahi bn yuusuf oo sheekh bukhaariah ka bilow ilaa muntaahu meesha ku dhamaado abu hureyre iyo nabiga alay slam kor muntaahu ilaa abu hureyre wa huwa xadiidku itisaalka waxaa la xiriira oo la socdaa marfuucun weeye mid la kor ila nabiyi loo kor sala allahu aleyh ali wasalam marka itisaalkii iyo rafcigii labadaba waa la helay intaasoo gaaban wey musnad warkiis waa gaaban yihi almutasilu mutasil ugudub nooca mutasilka la yihahdo culum xadiidka kamida ah. tacriifu luqatan ismu faacilin weeyaan oo min itasala laga keenay oo midkii xiriiray didda inqaaca inqaaca waa go-ay waxaa ka soo horjeeda didkeeda itasala waa xiriiray xarigu ama waa go-an yahay ama waa xidhiidha wa yusamaa waxaa lagu magacaaba hada naacu noocan bilmawsuulina waa lagu magacaaba aydan sida mutasil loogu magacaabay mawsuulla waa la dhaha laba magac buu ley marka almutasil walmawsuul macnahuma waaxid waa isku mid isilaaxan waxaa lagu yidhaahdaa mutasil xagga oo culammadu xadiidka ku isilaaxeen ku heshiiyeen <clears throat> in la yidhaahdo maa itasala sanadu wey wa xadiidka sanadkiisa u xiriiro kii horeba saasuu ahaa marfuucan kaana aw mawquufan calaa man kaana intanu kaga duwanya marka mutasilka marka looma shardiyo inuu marfuuc yahay inuu itisaal yahay oo xiriiro sanadka waa shardi laakiin marfuucan kaana ama haado mid nabiga loo kor yeelay aw mawquufan mid lagu istaajiyey calaa man qofku kaan ahaadaba qofku ahaadaba qof kale lagu istaajiy saxaabiga lagu istaajiyey mawquuf maqduuc weeyaan taabic lagu istaajiyey marka waa saasuu marka ku wada lakin hadda wuxuu wadaa aw mawquufan calaa man kaanadna saxaabiga u wadaa mawquuf ila saxaabiga la yihahda wama laftu ila asxaabi min qawlin wa ficl fahuwa mawquuf sukun waay nacam matasala sanadu marfuucan kaana aw mawquufan calaa man kaana qofku ahaada korkiisaba ayib marka hadda halkan wuxuu kuleeyahay waxba shardi inayn ahayn inuu marfuuc yahay mutasilka laakiin saaxibu baqiye muxuu yihi wma bisamcin kulu raawin yatasil isnaaduhu lilmustafa waa kii ku yiri isnaaduhu lilmustafa e ila lmustafa falmutasil marka saas wagi ku qeyday lakiin hadda wuxuu kuleeyahay saaxiibkan ma itasala sanadu marfuucan kaana w mawquf ama marfuuc hada mawquuf ahaado shardi ma laha inuu marfuuc kali yahay bu ui xata mawquf waa lagu magacaabi kara mutasil kol hadduu sanadkan ilaa saxaabiga xiriiro ilaa saxaabiga haduu xiriiro inqidac ku jirin ayaduna mutasil waa la dhihi karaa haddii nabiga la gaarsiiyo marfuuc laga dhigana ayaduna mutasil waa la dhihi karaa mutasilku marka waxaa weeyaan matniga sanadka meesha ku dhamaado waa inuu itisaal iyo xiriir ku gaaro waxba una kala go-nayn taa un baa la shardiyaa buu leeyahy mithaaluhu mithaalu lmutasili lmarfuuci xadiid mutasila oo sanadka waxba ka maqnayn saqdigii afarta qeybihiisi dhan midna uuna ku jirin haddana almarfuuc nabiga loo karyeelay w miثaalkiisa waa kanoo malik an ibn shihaabi an salim bn cabdlah an abih an rasul lah sal slm qaal kada w kada aywa matrada looma jeeda sanadkan baa loo jeeda riwaayatu maliki can ibn shihaab aلzuhri ka wariyey maxamed bn muslim can salim ka wariyey ibn cabdilahi bn cumar can abihi cabdاllahi bn cumar alcadawi can rasuuli lahi sal slm anahu qaala kada sanadkaas saas dariiqaas noocaas haddaad rabto oo nabiga la sheegay sanadkan u xeero waxba ka maqnayn waxaa la dhahaa almutasil almarfuuc baa laihahda ba mithaalu mutasili lmawquufi xadiid mutasil oo xiriiro oo haddana mawquufon saxaabigii aan la dhaafin warkii saxaabiga lagu istaji waxaa weeye maalikun can naaficin can ibni cumara anahu qaala kada wa war ibni cumar wey lakin wixii ka horreeyey ibni cumar sanadku waa xiriiraa maalik baa la sheegay maalik sheekiisa waa naafic naaficna sheekiisa waa ibni cumar wax ka maqan male sanadkii marka itisaalkii la hel laakiin maanta darbiga noocan waa nooca mawquufka wey marka mutasil marfuucna waa noqdaa mawquufna waa noqdaa shardisa waa inuu itisaal yahay waxba ka maqnayn hal yusama qowlu taabici mutasilan buu kuleeyahay ah, istifaamta qaar baa qabahaa laakiin sida raajixa maya bu kudhihi doonaa hal yusama ma lagu magacaabaa qowl taabiciyi war taabici sanadkii waa sidii loo waday taabici xasanulbisri buu ku istaagay asaguna mutasilan ma la dhihi sida mawqiifka mutasil loo yiri marfuuci mutasil loo yiri sanadka haduuba xiriiro qaala alciraaqiyu wuxuu yihi alxaafid alciraaqi sheikh alxaafid ibnu xajar wa amaa aqwaalu taabiciina taabiciinta aqwaashooda iyo hadaladooda idaa goortii itasalat ilasaaniidu asaaniidu a xiriirsanto ilayhim taabiciinta ilaa laga gaaro sanadka uu xiriirsan yahay falaa yusamuunahaa sanadka asagae taabiciinta aqwaashooda ku dhamaada kuma magacaabaan mutasilatan xaala kownaha mutasilatan ayadoo mutasiloo xidhiidha fi xaalati liطlaaqi cafwan falaa yusamuunaha mutasilatan kuma magacaabaan falaa yusamuunaha kuma magacaabaan mutasilatan kuma magacaabaan yani sanadka ku dhamaanaya taabiciga ee asaaniiddiisa inay xidhiidho laa yusamuunaha mutasila kuma magacaabaan goormayna ku magacaabaynin fi xaalati liطlaaq marka la iska la iska sii daayo yan lama dhahayo sida aan markuu marfuuc noqdo mutasilku mawquuf noqdo aan mutasilin aan iska ilaaqna noo banaaneed in taabici intuu warku ku dhamaado aad mutasil iska tirado iska aamusto ma banaana oo laguma magacaabo haddaad ku magacaabayso mutasil mantahaa ila taabiciy wax taabici ku dhamaaday haddaad mutasil ku magacaabi taqyiid waa inaad qaydo waa inaad qaydo oo tiraahdo fulaan oo taabici warka ku dhamaaday wa inad tirahdo ah, lakiin kuwa hore looma bahna inaad tiraahdo mutasilun ilaa ibni cumar ama mutaصilu ilى rasuuli lahi oon baxnayn haddii laakiin taabici ay tahay waa inaad qaydoo tirahdo mutasilu alى ilى xasan اbsri ama ilى saciid waa inaad tirahdo cinda iطlaaqi lama ogolo in mutaصil lagu magacaabo taabici wixii ku dhama warka taabiciga w ama aqwaal taabiciina ida taصlat ilasaniidu asaaniiddu hadday xiriirsanto ilayhim ila taabiciina sanadka uu xiriirsan yahy xagga taabiciinta lalaga gaadho falaa yusamuunahaa aqwaasha ansi kuma magacaabaan mutasilatan kuma magacaabaan fi xaalat lilaaqi in laiska ilaaqa xaaladeed xaalat ilaq baan la ogoleen ama maca ataqyiidi fi xaalat اtaqyiid haddii la qeydaayo maca taqyiidi ay tahay mutasila muqayida ilaa fulan ba waa la qeyday fajaa way banaan tahay wawaaqicun waana dhacaa fi kalaamihim hadalkooda waa lagu dhex arkay ka qowlihim say dhaheen oo kale hada xadiidkani mutasilun waa xiriiraa ilaa saciid ibn musayib buu ku xiriiraa sanadka waa mutasil ilaa laga gaaro saciid bn musayib warki war saciid buu noqday marka ilaa saciid laga bilaab laga gaarana wax inqidac kuma jira mutasil wey marka itisaalkaa la sheegay maanta ma mudlaqa mise waa muqayad muqayad wey ilaa saciid bn musayib baa lagu qaydaysa marta kuwa kale laakiin inaad tirahdo mutasilun ilaa ibni cumar mutasilun ilaa abi hurayra ooma bahnayn aw ilaa azuhriyi inaad tirahdaa ku banaan aw ilaa malikin mutasilun ilaa malik waa banaanta wanaxwi dalika marka wuxuu ku mihaaliyey isagoo saxaabiga isagoo taabiciya iyo isagoo taabic taabiciya ila malik taabici maahe <coughs> malik taabici maaha wa naxwi dalika wixii lamida qiila waxaa la yidhi wanuktatu sirtu waxaa weeye nuktada iyo sababta aan aan maqduuca midka maqduuca ah saan waxaan loo dhehaynin mutasil waxaan loo dhehaynin waxaa weeye inaad intaad maqduuc tiraahdo oo laga dhadhansado carabkaada inuu wax go-an yahay haddana mutasil oo xiriir keenaya aad isku darto jamcu beyna mutulaadayn wey laba shay oo did aad isku meel ku keentay maqduuc fi luga maxaa la dhaha min alqadci qadcina waa maxay wax kala go-ay itisaalla maxaa la wax xiriira inaad hal meel iskugu keento xadiidkii maqduuc ahaayee taabiciga warkiisaha iyo itisaalkii keenaya wax xiriira macna ahaan buu dhadhambeelaya oo luqadii carabigii diidib ku leh qiila waxaa la yidhi wanuktatu sirtu waxaa weeye yacni nuktada waxaa la dhahaa waxyaalaha ladaaifta ama ujeedada hoose ka dambeysa shayga ayaa nukta la dhihi karaa hadda marka waxa asalkeedana nudqada loo jeedaa saaxib nukat anukat al ibn slax kitab dh jira annukat cala bn slax marka hadda waxaa loo jeeda waxaa weeyaan sirta ka dambaysa loo diidan yahay fi dalika arrinka waxaa weeye anahaa aqwaalu taabiciin tusama waxaa lagu magacaabaa maqaadiic baa lagu magacaabaa warka taabiciinta waxaa lagu magacaabaa maqaadiic a fa maqduuc baa la dhahaayo wa go-an weeye fa ilaaqu lmutasili itisaal oo lagu ilaaqo calayhaa maqaadicdii kalwasfi waxay lamid tahay tilmaam lishayin waaxidin hal shay oo waaxida la tilmaamay bimutadaadayn laba macno oo iska hor imaanayo luqat agga luqada laba shay oo luqatan iska hor imaanoo did isku ah ayaad maaratay iskugu keentay tilmaan hal shay ah waljamcu bayna almutadaadayni laa yajuus adidani ah, laa yajtamicaan inaad hadda tirahdo fulanu abyadu wa fi anin waaxidin ah, laba shay oo iska hor imaanaysa wey xaarun wa baaridun kulaal iyo qabow wey qaa'imun wa qaacidun did bay isku yihiin marka laba shay oo did isku ara fi wasfin waaxid min shay keliya iskuma keeni karti inaad marka maqduuca ku magacowdo mutasilkiiba ay soo hoos galaan uu la shabkaxsado marfuuci iyo mawquufkii isku jamcu bayn mutalaadayn ba ka dhalan saasuu leeyahy wanuktatu sirtu waxaa weeye iyo sababtu fi dalika arrinkaa loo diiday anahaa xadiistan aqwaalu saxaabada ah aqwaalu taabiciinta wararkoodan tusama waxaa lagu magacaabaa maqaadiic iyo maqduucba la dhahaa fa iطlaaqu lmutasili mutasil in lagu ilaaqo calayha maqaadiicdii kalwasfi bay lamid tahay tilmaam lishayin waaxidin la tilmaamay bimutabaadayni laba isku did ah luqata xagga luqada hadee waad artaado maqduuci mutasil did ba isku yihiin <clears throat> tana loo diidan yahi ziyaadaat hiqaat hiqaada ziyaadaadkoodii waa nooci saddexaad weeyaan oo kii anwaacdiiaan ku jiraaye wuxuu ku magacaaba hadda mn musanifka raximah llah wuxuu iska yiri un anwaac ukra mu iska yiri ziyaaratu hiqaat lakin macno gaar isku keena maaha yan maqbulna way noqdaan marduudna way noqdaan buu ka wadaa un almuraadu biziyaadaati hiqaat maxaa loola jeedaa alziyaadaatu horta jamcu ziyaada wey ziyaado oo ziyaadaad lagu jamciye wey ka wahiqatu hiqana hiqaatna jamcu hiqa wey mufradkii jamci macna maxaa lagu dhaha wathiqatu macnaha waxa weeye huwa alcadlu daabitu cadliga daabitka ah wathiqa la yidhaahdaa soo maarti oo waxaad arkaysaa shay mama magac buu leeyahay magaciisuna suu magaca uy u noqdo laba ama ama ka badan wasfi marka la helo magac yeelani yu magac yeelan hadda marka la dhaho mukalaf marka la dhaho mukalaf soo magac maah mukalaf magacaas ah tilmaamo markii la helaa qofka mukalaf la laba tilmaamood maxay yihiin alcaaqilu albaaliq soo maartid caaqil iyo baaliq isku dar mukalafa kasoo dhalan hadda cadli iyo daabit isku dar hiqaa kasoo bixi dabdigii ah, oo xagga dakaha iyo maskaxda iyo xifdiga ahaa iyo cadligii oo xagga dayeerada ahaa labada markuu qofka ka dhisan yahay macnahaas wuxuu yeelan hiqanimada ah fulanun hiqatun marka laleeyahay macnaha cadlun daabitu bay ka dhiganta ah, laakiin haddii mid la waayo hiqa lagu magacaabi maayo mathalan waxaa la yihi cadlun laakiin labdigi baa la waayey dhinacaasu marka ka dhaawcan yahy wlmuraadu athiqatu huwa alcadlu daabidu wey wlmuraadu biziyaadati thiqa ziyaadatu hiqadan cinwaanka kugu qor meesha muraadka iyo ujeedada laga leeya waxaa weeye maa naraahu waxaan aragno zaa'idan xaalu zaa'id yahay min alalfaadi alfaada xaggeeda fii riwaayati bacdi thiqaati thiqaada barhkood riwaayadooda waxa ziyaadadeen aragnay alfaada lixadiidin ma xadiidun xadiisa kamid ahoo thiqaada qaarkood ay ziyaado la imaadeen ayaan aragnaa amaa bay ka ziyaadiyeen rawaahu hiqaatu hiqaadii kale ay wariyeen alaakharuuna kale lidalika alxadiid xadiidka asaga eh kuladan ay ziyaadisay hiqaadii kale wax ku sheegin oo qolo kale ay ku sheegeen baa ziyaadatu hiqaad la yihahdaa maa rawaahu hiqaat ma rawaahu maa naraahu zaa'idan waa waxaan aragna iyadoo ziyaada oo min al ku bayaansan ziyaadadu alfaadaasoo fi badi fi riwaayati bacdi hiqaat hiqaada qaar kamida riwaayooyinkooda ziyaado ku jirta lixadiidin ma xadiid un xadiidyaha kamida ziyaado ku dhex jirta amaa bay kala ziyaadadsan tahay ziyaadadan rawaahu hiqaatu hiqaadi ay wariyeen alaakharuun oo kale lidalika xadiidi wariyey hiqaadii xadiidka iyagaa wariyey wax ziyaado ahoo ayna iyaga la imaanin qolada ziyaadada wata yaa ziyaadatu hiqaad layirahda marka waana hiqo hiqaadkii gale waxayna warinin oo ziyaado ayna la imaanina waa wata inta ziyaadada wata waxaa lagu magacaabi ziyadatu hiqaad baa lagu magacaabi ka ziyaadada wata ashharu man ictara biha wuxuu ku leeyahay ashharu man dadka ugu mashhuursan ugu mashhuursan ama kuwa ugu mashhuursan oo tanaha ihtimaam siiyey bihaa ziyaadat hiqaat ziyaadat hiqaat culamada ihtimaamka siisay cinaayada siisay ka taxadirtay inta badan bedel ku bixisay kuwa ugu mashhuursan waa kuwe hadihi ziyaadaatu ziyaadaadkan min bacdi thiqaati hiqaada qaar kamida ka timid xaggooda fii bacdi axaadiiina ay ziyaado ku dareen lafatat andaara bacdi culamaai culamada qaarkood bay baraarujisay <clears throat> laftu nadar haddaad maqasho intibaah way way baraarujisay laftigu waa iltifaatka nadarkuna waa aragga marka waxaa weeyaan qaar culamada kamida araggoodii bay baraarujisay wey ah, way ku baraarugeen wey lafatad waxay baraarujisay andaara bacd culama culamada barkood andaartoodii araggoodii bay baraarujisay oo nin walba waxbuu ku baraarugi oo uu ku istaagi oo uu ku dhaqaaqiye culamada qaar waxay ku baraarugeen si gaara ay indhaha ugu taageen ziyaaratu hiqaat markaasay fatatabacuuha raacraaceen xadiidka ay haystaan bal midka kale ee meel kale ka soo arooray sanad kala wata laakiin ziyaado kan ayna wadanin wata ziyaadadiisaasay daba galeen waxtarow ihtimaam bay siiyeen bijamciha in la kulmiyo ziyaadatu hiqaat oo macrifatiha la barto ayay ictinaa iyo ihtimaam gaara siiyeen way daryeeleen wey si gaara u daryeeleen wa minman ishtahara bidalik dadka ku mashhuurka ku ah ee cinaayada iyo ihtimaamka gaarka siiyey ziyaadatu hiqaat awriyey ah, bidalika haaulahi aima kamid aimadan ah, wahum aimadu waa kuwan abubakr cabdullahi bn maxamed bn ziyad naysaburi laba abu nucaym aljurjani saddex abulwaliid xasan ibn maxamed alqurashi raggaas waxay caan ku yihiin jamcu ziyaadaati hiqaat axaadiis hiqaada ay la ziyaadeen ee ragga kale ay isla socdeen aqraanta hayeen ay lala imaanin ziyaadadaasay tooshka ku hayaan ma ziyaada mukhaalifa aha ma mid muwaafiqa aha arrimahaasay deena ka hadlaan o aruriyaan fa kaana wuquuh makaanu wuquuciha dheh meesha ay dhacdo ziyaadada ziyadatu hiqaad xaggay dhacdaa ma matniga ma sanadka labada way dhacdaa bu kulehy taqacu ziyadatu ziyadadu fi matni matniga dhacdaa oo waxaad arkaysaa xadiid meel ku dhammaaday mid kalea siduu usoo socdo meesha kii ku istaagay intuu ka wado wax kale ku dari wax kale ayuu ku dari marka matniga way dhacdaa kamaa taqacu fi sanadi sanadkaas ay u dhacdo sanadkana way dhacdaayo mid baa intuu sanadka soo wado soo wado soo wado soo wado saxaabiga ku istaagi ama taabicigii buu ku istaagi kuna waa socodsiin oo taabici intuu sheego saxaabiga sheegu nabiga u gudbinaya Ah, oo mursalkii iyo mawquufkii wax dhan buu kala dagaali marka waa ziyaado soo maartid ama fi lmatni ziyaadada matniga gashaa fatakunu waxay dhacdaa biziyaadati kalimati fatakunu waxay noqotaa biziyaadati kalima hal kelima bas inuu qofku ziyaadiyo aw jumla jumlana way noqotaa ah, kelimo iyo jumla intaba way noqotaa wa ama fi lisnaadi isnaadka marka laga hadlaayo ziyaadada gasha fatakunu waxay noqotaa birafci mawquuf xadiid mawquuf ahaayo noo yaalay oo aan war ibnu cumar iyo nar anas iyo war abu hureyre uhaysanay inuu darii kale intuu ku yimaado wixii oo nabigaba loo kor yeelay alayh salaatu wasalaam soo maarti marka waxaa weeyaan aziyadatu fi lisnaad takunu birafci mawquuf aw amase wasli mursalin mid mursal aan ku ogeenoo taabici uu qaala rasuululahi lahaan laheen minhu saxaabiyun saqadaan ku helinay oo la wasliyo saxaabi soo helay saxaabi werin ayaa la helay nafs alxadiidi werinayo nabigan u kor yeelay alayh salam baa la soo helay waa ziyaada wasligaas wasligaas yaa ziyaadaah labadaasba way dhacdaa matnigana waa galaa sanadkana waa dhacaa xukmu ziyaada fi matni uimow matniga haddii ziyaada ay gasho xukunkeeda maxay tahay ma la aqbalayo mise lama aqbalayo ama ziyaadatu fi lmatni matniga ziyaadada gasha faqad ikhtalafa alculamaau culummadu way isku khilaafeen fii xukmiha xukunkeeda calaa aqwaalin bay isku khilaafeen fa minhum culumadii waxaa kamid a ah man qof baa kamid a ah qabiilaha aqbalay mulaqan duuduub u qaatay mutlaqan ama mukhaalifa ahaato ama yanan ahaanin axfadka ah, ha ahaado akthar ha ahaado mutlaqanta waa saas yani muطlaqan bay qaateen ninkan wuxuuna la imaanin kan soomuna xifdinahaa man xafida xuja calaa man lam yaxfid ah, kan ziyadada u wataan qaadanaya so iqa maaha ziyadatu iqa maqbula ziyadatu iqatu maqbula ah, ziyadatu iqati maqbula bay dheheen waa qolada koowaad qolada labaad wa minhum man radaha muطlaqan daad radiyey oo yihi keyrka iyo aqraantii kula fadhiday wax kula baranaysa war aynan la imaanin adiga la imaatay ziyadada jeebkaada wey ziyadada waa jeebkaada ma qaadanayna inta isku raxsantiin baa inaga qaadanayna kuwana saasay dheheen raddaha mutlaqan waaba diideenba ama mukhaalifa ahaata ama yanan ahaani waxay rabtaba raddaha mutlaqan soo maarta waa iska soo horjeedaan mutashadidiin iyo mutasahiliin baa is helay ah, man qabilahaa mutlaqan waa mutasahil waa tasahilay wax allah wuxuu ziyaada waad ka qadan bu yiri kuna waaba diidayba wa minhum waxaa kamid a ah, man qof radda ziyaadata ziyaadada radiyey min raawi lxadiidi xadiidka midka warinaya aladi raawi lxadiidka rawaahu xadiidka wariyay awalan marka hore bغayri ziyaadati ziyaada la-aan wariyey wa qabilahaa ka aqbalayse min ayri ka aqbalay yani qaar waxay dhaheen ziyaadadan ayada yaa wata ma midkii marka hore inta gaaban noo soo sheegay yaa haddana mar labaad waa kasoo wareeye ziyaado ku daray ka hadduu yahay waa laba afleeraysa waa laleehy hadday halkale ku istagta halkaa taagno ziyadaad la timid maxaad ziyadada u keentay war cusub aday wadata weyaa laleehy asaga naftirkiisa hadduu yahay waxa marra gaabinayo xadiid marra dheereenayo waan ka diideyna laakiin hadduu asaga intuu meel ku istaagay nin kalon isaga ahayn uu meeshii kii ku istaagay wax kaga daro ku siyaadiyo waa aqbali bay dhehen waa dhici kartaa kan wuxuu xifdi kar inuuna xifdinin laakiin midkan wuxuu xifdiyey ha ku taagnaado marka hore ziyaadada ha sheego oo wax dhamaystiran hala imaado haddii kale intaa gaabana uu taagan yahay in la imaado ani waxaas halkaas ii joogta cashirka hadhaho ha halkaas cashirka ii jooga hadhaho wuxuu le wa minhum man radda ziyaada waxaa kamid a ah culamada qaar ziyaadadii radiyey yay ka radinayaan ka dilayaan min raawi lxadiidi bay ka daydeen xadiidka midka warinaya aladi raawiya rawaahu weriye xadiidkan awalan marka hore bikayri ziyaada ku wariyey midkii ziyaada la-aan marka hore xadiidka wariyey ayay ziyaadada dambe ka radinaya ka didayaan wa qabilahaa waa ka aqbalayse min gayrihi qof asaga ahayn hadduu ziyaadada la yimid soo ma arti qof aan asaga haduu la yimid waa ka aqbalay laakiin asaga hadduu ziyadada la yimid waa ka diiday marka hore maxaa inta usheegtay oo isku dhamaystir u dhamaystiri weyday ayuu le war waxaa igu soo dhacay waan xasuustay xasuus baan la imaaday dadku waa xasuustaaye ayb waqasama ibnu salax ibnu salax ninka la dhihi jiray sharazuri wuxuu qeybiyey asagu aziyaada ziyaadadii bixasabi qabuulihaa aqbalkeeda marka laga hadli iyo waradiha marka la diidi wuu qeybiyey ziyaadadii ilaa halaathati aqsaam saddex qaybood buu qeybiyey min xaytu alqabuuli waraddi ziyaadada wuxuu yihi waa la aqbali mutlaqan iyo waa la radini mutlaqan wax leena ma jirto ictibaaraad baan gelinaynaa buu yihi wuxuu yihi bixasabi qabuuliha aqbalkeeda iyo waraddiha marka la radinayo ictibaartaas laga fiirin waa qaybiyey ilى ثaلaثa aqسam buu uqaybiyey wa huwa qaybaha uu qaybiyey iبnu صلاح sharazuri تaqsiimu xasan waa qayb wanaagsan bu ku lahay mualifka sidana saxa maxaa yeelay khayr umuur awsaطuha inaad tira wa wadan qaadani iyo inaad tira wa wada diidi ma fiicnee wax kala qaadqaad wixii saxa intaad gurguriso wixii wanaagsan kala bax wa huwa taqsiimu qaybintaasi xasanu waa fiicanta wwaafaqahu in la qaybiy waxaa ku waafaqay ibnu صلاح aleyhi calى ibn صلاح waxaa ku waafaqay qaybinta iyo taqsiimkaas annawowiyu baa ku waafaqay imaam nawwi abu yaحya abu zakariya yaxya ibn sharaf wagayruhuna waa ku waafaqay marka warkan war mustalax wata maaha culima kuraacsan wa hada taqsiimu taqsiimkaa loo soo arartay huwa taqsiimka asaga ahee ziyaadada saddex qaybood loo qeybiyey waxaa weye saddexda qaybood ko ziyaadatun waa ziyaada midda koobaad laysa fiiha munaafaat waa ziyaado aan ahayn laysa fiiha dhexdeeda ku jirin munaafaatun wa anfin limaa ma anfinayso rawaahu thiqaatu thiqaadii ay weriyeen awl awthaqu ninkan wax werinaya midkii ka hiqaysnaa wuxuu weriyey ma anfinayse waa un ziyaada ku dartay ee ninkii hore ee ninkii aan ziyaadada la imaanin ee ama hiqaadii ziyadada aan la imaanin ama ninkii ninkan ka fiqaysnaa ee ziyadada aan la imaanin wuxuu la imaaday ee yaraada haystay wax khilaafada duqeynaya ma aha ma aha waxun baan kugu daray un <clears throat> fa haadihi midan xukma xukunkeeda buu leeyahay ibnu salax iyo keyrkiis alqabuul waa in la aqbalo liannahaa ziyaadadan ka xadiiثin bay lamid tahay xadiiث tafarada uu la keli noqday biriwaayati jumlatihi jumlada iyada a werinteeda hiqatun uu la keli noqday bay ka dhigan tahay oo min athiqaati kamida marka waa ziyaadadan ayada ninkaa kale una la imaanin xadii hadduu ninkaasi ziyaadada la yimid xadiid keligii hadduu werin lahaa ka waran soo gariib iyo fardi iyo maana dherin fardu muطlaq iyo gariib iyo soo maana dhehen lama aqbalen kol hadba soo hiqaya soo lama aqbalen ha ziyaadadiisan maanta kol haddayna ninkii asaga ahay ziyaadada la imaanin kale ayna khilaafaynin ka xadiidi munfarid bay lamid tahay xadiid keligii bay lamid tahay marka waa la aqbalaya waa meeshay yidhaahdaan ziyaratu hiqaat ziyaratu hiqa maqbula mid bay dhahan wey ziyaratu hiqa maqbuladan qaacidada laga dhigtay laysa calaa iطlaaqiha markay maqbuulo tahay waa inayna khilaafaynin hiqaadi kale hiqaadi kale hadduu khilaafo shaad buu kusoo dhiciba a ah, waa halki doonaaye marka ziyarada koowaad waa midaas ee qeybta koobaada ma la aqbalay mise lama aqbalay midda koobaad ma la aqbalay waa la aqbalay ziyadatu laysa fiiha munaafaat ma anfinayso mana khilaafayso lima bayna khilaafaynin rawaahu hiqaatu hiqaada kale ay wariyeen aw il awthaqu qofkan keligiis qofka ziyada wadinaya qof ka hiqaysan mayna khilaafin fa hadihi xukmuha alqabuul in la aqbalo wey liannaha ka xadiii tafarad xadiidan oo kale weeyaan uu tafarada la keli noqday biriwaayati jumlatihi jumladaas ziyadada werinteeda uu la keli noqday hiqatun qof hiqaa min athiqaat qof hiqaada ziyadad xadiiu la keli noqdo kale wey ba ziyaaratun way ziyadada labaad munaafiya waxay anfinaysaa lima rawaahu hiqaatu waxay hiqaada wariyeen awl awthaqu hal ninba ahaaye hiqaad badan ma ahayn waxa ka hor imaadee halkaa nin baa ka hiqaysan laakiin fa hadihi xukmuha alradd waa in la radiyo kama sabaqa fi shaad shaad maxaan kusoo qeexnay mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu aw arjaxu minhu soo mahayn marka marka awthaq waxaa weeya liman rawaahu hiqaat buu khilaafay waa arjax arjax wey liman rawaahu awthaqna waa waxa weeyaan waa hiqanimadii wey marka qofkan qofka qofka uu khilaafay waa qof dad ka raajixsan xagga tirada ama xagga tayada ziyaadatun fiiha nawcun munaafaat ziyaadada saddexaad waxaa weeyaan ma sii adkaa iyadu ma dhib oo iska geliyaan inta badan maba ahao tacaarudba ma ahaba sida saxdaa mucaarada uma dhexayso midda saddexaad laakiin nawc munaafaat xagga muuqaalka ayaa isleedahay soo iska hormaan mayso marka lagu sheego loo dhaho ma ahe qawaacid baama jirta ayaduna meesha khilaaf inuu jeedino qol walbaba sideeda loola tacaamul yaad garan doontaa ziyaadatun fiiha noocu nooc ku jira nooc munaafaat xogow noocoo iska hor imaada ama khilaafaha ka muuqda dhabsa maaha dhabsa maaha khilaaf dhaba maaha lima rawaahu hiqaatu uu yar khilaafsan yahay awl awthaq uu khilaafsan yahay wa tanxasiru hadihi almunaafaat munaafadan ayada munaafaatkan noocan dambe ee saddexaad ee aan nafyi toos aan ahayne iyo khilaaf toos ay iskhilaafsan yihiine xogow noocu munaafaat u laga fahmaayaa ah, waxay ku koobantaa lagu soo aruuriyaa fii amrayn laba amar taqyiid lmutlaqi iyo takhsiis lcaami mutlaq iyo muqayid baa iska hor imaaday caam iyo khaas baa iska hor imaaday a marka ninkan khaaska la yimid wixii caamka haysanay buu khaas la yimid ninkan khaaska la yimid ninka khaaska la yimid nooc ziyaadaa buu la yimid oo hadalka isaga ahay cumuumka habkaas ku xidhan yahy kii mutlaqa watay yaa mid qayday oo yiri mطlqaas laysa calى iطlaaqihi waa muqayid ayuu yiri xogow mطlq iyo muqayidka iska hor imaamad moodaa caamka khaaska iska hor imaamaya laakiin marka xaqiiqada waxaa weeyaan muطlq iyo muqayid iska hor imaadaan xamlu اmuطlaqi calى اlmuqayad ba la marka muطlaqaas wixii laga soo qayday kii muqayidkii saasaa maarata ujeedadii ku cadaynay ujeedadii ku cadaynay markaad tirahdo fataxriiru raqabatin aad tirahdo fataxriiru raqabatin soo muطlq ma ilan waa lafdi shaayac laakiin shaamil maaha laa yashmal jamiic juziyaat bay dhahaan caamki khaas caamka iyo mudlaqa wax udhexeeya caamku shumuul buu faa'ideeya jamiic juziyaat mudlaqa laakin shuyuuc wuu keenaaye laakin shumuul ma keeno ah, usulfiqi waan kusoo maray ayib eh, taqyiid lmudlaq marka tahriiru raqabatin waa mudlaq suuqa un baa tegi ay raqaba u horeysa intaad soo gaddo yaad xoreynaysaa soo ma ama gaal ha hato ama muslim ha hato laakiin markii la dhaho mu'mina fa taxriiru raqabatin mu'mina markii la yihahdo raqabadii mudlaqeed maanta maxaa lagu sameeyey waa la dabray maxaa lagu dabra lagu qayday mumina lagu qayday soo maarti marka ruqaba aad haysano ee mumina maxaa loo yiri ma dhihi karta waa iska hor imaadeen ma dhihi karta waxa weye xaml mutlaq kaana mutlaq buu ahaa mutlaqiina waa lagu qayday mumina lagu qayday siyaamu thalaata ayaamin ba layidhi waa mutlaq mutataabicaatin ba layidhi waa la qayday ah, mutataabicaat maaha ay ayi saddex beri oo iska soomaysa kafaaratu mxua yamiin saddex beri oo dhammee saddexda beri waa inay xiriiraan isniin iyo khamiis baan fiirsan maaha waa inaad saddexdaa xiriiriso markaad kafaarada gudayso sidaasa marka taksiis lcaam ah, caam baa yimid wixii caamka haysano yaa taksiis yimid anagoo caam dhegan waa isla hor waase marka hore saas ah, wlmudalaqaat yatarabasna anfusina halaata quru baa layidhi saddex qur'i mudalaqaat ashaas cumuum faa'ideynayso maheen wal tufiidu fi lcumuumi maheen fi walifraadi kalcaliimi soo saa maheen wlmutalaqaatu adoo taagan dhammaantood inay yatarabasna halaata quru adoo taagan yaa waxaad aragtay ida nakaxtum muminaat uma dalaqtumuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidatin tactaduunaha baa soo baxda intii la furay yaa wax ciddo ay tirsanba aan jirinba gabadh la furan ciddo ay tirsanan baa soo baxday mutlaqii muqayad kan waaa markaa kaas markaa waxaa weeyaan caamkii ba ujeeda caamkii caamkii alaata quruga haweenkii la furay ay tirsanayeen waxaa laga khasisay almuطalaqa qabla almasiis midii la furay intaan la taabanin soo maarti marka waxaa weeyan taksiisulcaami atana la dhahaa taksiisulcaam marka nooc munaafaada waa jiraa oo xogow soo waase mutlaqii waxaana ka hor imaaday w laakiin haddana xaqiiqatulkhilaaf meesha ma yaalo ee mid walbaba gaarkiisa u shaqaysanaysa markii khaaskan caamkan isagaa marki laga khasiiso midaas intii kalena cumuumkiisi buu ku hari intii kalena cumuumkiisi ayuu ka hari wulaat laxmaal ajaluna ayadana xamlahuna kasoo reebi qabla aljimac baa kasoo reebi inta kale haween kale mualaqaadkahaa haween kale mualaqaadkahaa waxaad kaloo ka soo reebi alaayisa wasakira yaxidna eh, iyo eh, walaa yaisna iyo walaa lam yaxidna kasoo reebi oo halaata ashhur bilay aadeen xagga bilay ku wareegeen sooma kuwa kasoo reeg maxaa soo haray intii kale haweenaha cumuumkoodii kusoo hareen almudalaqaat tarfas halata quru juziyaadki faraha badnaa cumuumkaa intaasoo haween hoo soo gashaday cumuumkii juziyad fara badan juziyaadka ayaga waxaa laga soo reebay xabada laga soo bixiyey albaaqi yabqa calaa cumuumihi kuso haraya taas lama dhaho khilaaf lama dhaho munaafad lama dhao dad baa laga soo reebay dadki baa lagala reebay loodi weylihi baa lagala reebay naam wa hada alqismu qaybtan ayada ah sakata can xukmihi xukunkiisa waxaa ka aamusay ibnu salax baa ka aamusay ibnu salax daai noo kala caddaynay intan xukunkiisa kuwa waa sheegay oo xukunkii buu noo caddeeyey wuxuu yihi xukmuha raddu iyo xukmuha alqabuulu labada hore ku yihi kan dambe laakiin waaba ka aamusayba wa qaala canhu nawowi nawowi la socda daai ayaa ku darsaday wuxuu yihi wasaxiixu qabuulu hada alkhayr birtan dambana waa la aqbali oo xaml caam al khaas cala alcaam iyo xaml lmutlaq cala lmuqayid waxaa weeyaan waa waa la aqbalaya waa la aqbalaya amhilatu liziyaadati fi lmatni bal mithaalana si ku saabsan liziyaadati ziyaado gashayna fi lmatni matniga gashay leanna wuxuu kuli ziyaadada waxay gashaa matniga iyo selafka soomuu dhihin selafkana way gashaa matniga way gashaa a mithaalu liziyaadati alati ziyaadada laysa fiiha munaafaat ziyaado aan munaafaat ila ziyaadada saddex aan uqaybinay mid aan munaafaat lahayn iyo mid munaafaad iyo khilaaf ahoo marduuda iyo mid nooc munaafaat saddexdaas uqeybiyey marka aziyaadatu ziyaado allatii laysa fiiha munaafaat aan midkii ay wax kala ziyaaday aan khilaafsaneen munaafaad iyo khilaaf midna udhexaynin haddana matniga ku saabsan maa rawaahu muslimu wey muslim wuxuu wariyey fii saxiixihi min dariiqi caliy bn musir can yacmashi sulayman bn mihran can abi razin wa abi saalix can abi hurayra radi allahu canhu min ziyaadati kalimatin falyuriqhu Ah. waxay ziyaadiyeen falyuriqhu hadaadiyo xagee xagee ka ziyada ku jira fi xadiidi wuluuqi اlkelbi xadiidkii ku saabsanaa wuluuqi lkelbi eyga hadduu afka geliyo biyo iyo sharaab oo uu ka balaq balaq siiyo hala dhaqo toddoba jeertii yaa wuxuu ku ziyaadiyey falyuriqhu hadaadiyo dhaqid intaan la gaarin weelkii hambadii kuso hadhe maxaa lagu sameyn ilan falyaqsulu sabca maraat umaa lala soo umaa la bilaa falyaqsulu sabca maraat miraaran umaa la yiri awey weelkii wixii ku jira maxaa lagu sameynaya wixii cibaadada ma iska tacabudiba oo caanaha intaan ka cabno intaan kaso hamradiis caanaha iska cabno yaan weelka iska dhaqeynaa maalikiyada siday ku tageen oo waxaan eygan la dhaqayo toddoba jeer ma aha nijaas meehe waa wax lagu adoonsanayo maxaad gacanta udhaqaysaa lugaha udhaqaysaa oo wejiga udhaqaysaa nijaas baad dhaqaysaa ilah baa lagu adoonsaday tanna eyga toddoba jeer in la dhaqo waa adoonsi laakiin weelkii iyo bi caanihii hambadii ayib marka falyuriqhu fii xadiidi wuluuqilkalbi bay ku dareen walam yadkurhaa qolada marka falyuriqhu leh yaa yaa xoog badan oo jamhuurta oo le hambadiisa nijaas wey falyuruqdas aw daliila <clears throat> inuu nijaasnimo loo dhaqaayo walyadkurha walam yadkurha ma sheegin saa'iru lxufaad riwaayadaasi caliy ibn musir can alacmash mooyeene xufaadii kale ee min asxaabi alacmash caliy ibn musir baa ka warinaya soma arda acmashe eh? acmash ardo badan buu lahaa xufaadii kale ee min asxaabi acmash acmash ardadiiseed falyuriqhu ziyaada mayna sheegin wa inamaa rawaahu waxay xadiidka ku wariyeen haakada sidan idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabca miraarin toddoba jeer ha weelka dhaqidiisa un kaga taaganta halkaa un bay kuaadeen eh, eh, weelkaa la dhaqo toddoba jeer weelka intaan la dhaqin hambadi maxaan ku samaynaa cali bn muslim baa ziyaadada xifdiyey falyuriqu waana ziyaadat hiqa mukhaalafana ma jirta un ziyaado un lafdi ziyaadaha oo qolada kale ayna la imaanin ka xadiidin munfarid bay lamid tahay waa la aqbalaya wa ziyadatu hiqa maxfuuda maqbula waa la aqbali ziyadatu hiqa maqbula fatakunu hadihi ziyada waxay noqotay ka khabarin xadiid oo kale tafarada bihi uu la keli noqday cali bn musir min riwaayati can acmash wa huwa cali bn musirna hiqatu hiqa wey hiqa maxaa la dhahaa alcadlu daabit fatuqbalu tilka ziyada ziyadada waa la aqbali ziyadadaas marka waa la aqbalaya marka waa ziyaada fi lmatni hayr mukhaalifa ziyada matniga gashay khilaafna aan qoladay wax ka ziyadaysan waba may khilaafin way ku raxsan tahay sabca maraat in la dhaqo idaa walaqa alkalbu falasuli sabca maraar waan kugu waafaqay lakin waxaan kugu daray hambadii hala daadiyo marka waa ziyaada aan mukhaalafa ahayn soo maartid mithaalu ziyadati lmunaafiya ziyaada munaafiya ziyadatu ym ziyaadatu yowmi carafa oo la ziyaadiyo yowmi carafa oo xadiidka lagu daray fi xadiii xadiidka yowmu carafata carafa maalinteeda yowmu carafa wa yowmu naxri maalinta <clears throat> gowraca ciidda ah wa ayaamu tashriiq <clears throat> saddexda beri ee hilbawaradka ee ciidda <clears throat> ciidulaxaa ka dambeeya ciidunaa buu nabigu yiri waa ciidaha anagi ahlslaami akusu ahlslaami an khasiisihi annaga reer ahlislam haddaan nahay ciidaanadii wey wahiya ayaamu aklin wa shurbin waa maalmo cunto iyo cabida maalmo soon ma aha maalmo la sooma maaha waa maalmo ciida oo wax la cuni ziyaadada xagay ku jirtaa marka yowma carafa mesh lagu daray inta kale waa la isku dhacsan yahay yowmu naxri waa yaamu tashriiq inay ciida yihiin fa ina alxadiida xadiidku min jamiici duruqihi duruqdiisa dhammaanteed biduunihaa yowma carafa on ku jirin bay ku imaadeen wa inamaa jaa waxaa la yimid bihaa ziyaadada yowma carafa musa ibnu cali ibnu rabax baa la yimid can abi cali bnu rabax ka warinaya can cuqbata bnu caamir ka warinaya walxadiidu xadiidka noocana akhrajahu tirmidiyu baa soo saaray wa abu daawuud wagayruhuma baa soo saaray ziyaadada marka maanta waa ziyaada munaafiya buu kuleeyahy sheekhu maxaa yeelay ciidihii baan ka hadlaynaa maanta maxaa ciida oo muslimiinta ciido ciido ciidaha muslimiinta ayaam washurbi ah yom iyo ayaam marka sidaasay xufaadii isku raaceen nin baa soo orday wuxuu yihi maalin ciid oo haya oo yom marka waa khilaaf wey halkaas taagay mukhalafati munaafiya weeyaan laakin cumar bn khadaab radia allahu canhu xadiidkiisa fi lbukhaari ninkii yahuudi baa markuu u yimid uu yihi ya macshara muslimiin aaya fi kitaabikum taqra'uunaha low ana macshara alyahuudi nazalat latakhadna dalika alyawm ciida aayad aad akrinaysaan qur'aankiina ku jirta annaga reer yahuud hadi soo degi lahayd maalinta ciid damaashaad baan ka dhigan lahayd iyo feesto maxay tahay buu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum atmamtu alaykum nicmati waraditu lakum islaama diina markaasuu cumar radi allahu anhu wuxuu yihi waan garanaynaa markay soo degtay naزlat warasul lah sal slam fi carafa fi ywmi اljumca riwaayo kale waxaa soo arortay inuu yihi wahumaa lana ciidu walxamdu lilah ywma carafa iyo ywm اljumca jumca iyo carafa wahumaa lanaa ciidun bixamd illahi buu yihi ilahay mahadi labadaba waa ciid marka ciid o baahnaba labada maalmood maalintaas soo degtay aayaddaas ciid baan ka dhigana soo marin ha yooma carafa iyo jumco oo labadaba ciid ay soo degtay alxamdulilah buyuri cumar marka inay ciid tahay waa qabaan culamada qaarkood ayib mithaalu min ziyaada alatii fiiha nouc munaafaat ziyaado oo xogo munaafaada nooc munaafaat bu ku yiri nooc nooc munaafaat baan soo ogaatayoo waa mutlaq iyo muqayad iska hor imaaday iyo caam iyo khaas ka hor imaaday baa nooc munaafaat la yihahda maa rawaahu muslimu min طariiqi abi malik alashjaciy can ribciy ibn xiraash can xudayfata ibn lyamaan saaxibu siri rasuuli ilah saxaabiyu ibnu saxaabi waay qaala xudayfe wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal slm wuxuu yihi xadiid buu soo waday oo waa kii nabiga alay slam khasaa'istiisa markuu ka hadlaayey oo yihi utiitu sabcan khamsan soo khamsan mehen shan baa laysiiyey aan ummadihi kale la siinin soo mehen waa soo tiriyey wuxuu yihi wa jucilat lana alardu ardada waxaana nooga dhigay annaga ummatu moxamed kuluhaa dhamaanteed masjidan masaajid baa noola dhigay maxal sujuud masjidka yaa meel lagu tukada laga daa dhulka o dhan meeshay fainama adrakatka salaat fasalli waa kii ku caddeeyey waad ku tukan kartaa wa jucilad waxaa la yeelay turbatuhaa ardadaas turaabteeda caradeedana lana anagaa dahuuran baa nooga dhigay soo marti turaabta ma mutlaqa mase waa muqayid waa muqayid turbatuhaa marka arda loo fiiriyo ardada arda markii la yidhaahdo turaabtu waa qeyb kamida wey ah. faqad tafarada abu malik alashtaciyi ba wuxuu la keli noqday biziyaada turbatiha rubata ba loo kala noqday walam yadkur muna sheegin ayru min ruwaat ruwaadda kale mayna sheegin ee ka wariyay ribciy ibnu xiraash ka warinayey turbatuha mayna sheegin wa inamaa rawa waxay wariyeen alxadiida haakada sidan wa jucilat lana alardu masjidan wa dahuuran ardada waxaa nooga dhigay masjid meel lagu tukado iyo wa dahuran wax lagu dahaaro qaato marka haddii la yidhahdo ardada la yidhi kulu maa sacada cala alardi bay noqonaysaa fatayamamu saciidan taasi marka kula maa sacada cala alardi wax alla wixii kor saaran ardada derbigii lakin nabig alay salaam <coughs> aqbala min min laxyi ljamil yuu markaas nin baa salaamay falam yurid alay salam xataa eh, masaxa aljidaara jidaar buu intuu masaxay buu ku gabagabaystay faradda canhu salaam soo maarti jidaarkuna turaab maaha waxay deliishanayaan xadiidka cumuumki eh, waay deliishanayaan wajucila lana ardu masjidan wa dahuran mulaq weyaan ardadii baa la yiri kuwana waxay dhahan war ardadan waa la qeydiyay shaaficiya turaab baa la rabaa turaab Ah. waxa daliil jucila turbatuha abu malik alashjaci oo hiqa ayaa la yimid marka waa waa la qayiday mutlaqaas xamlu mudlaq cala lmuqayidna waa qaacida jirto ee ogaada <clears throat> marka caraa lagu gebagabaysana derbi iyo geed iyo sariirta saareed iyo gaariga dushiisi iyo ku gebagabaysan maysid waa inaad caraa hesho saasay kuwana madhabka marka kuwa kalaa ka sahlan kuwaasa ka sahlan dadkii madhab ay haystaan ma garanaysid hataa caamadii orodkaysa ayaam derbiga ayagoo wax arki masaaidka derbigiisa kuwa ka gabagabaysa baad arki shaaficiya la iska ahaaye hadda goorbay halkaa gaarin mm. derbiga waa la iskaga gabagabaysan masaajidka la iska gelaya waxaa laga yaabaa ciddii baa biya o dhan ba biyo haystaan jiraanka o dhan dad noocaasa ah, salaatooda baatil waayo ah, hadday waxay u gabagabaysanayaan ay tahay lifaqdi ilmaai xisan biyo la waayey xisan loo waayey hadday tahay oonan ahayn cudur kale oo jismiga ku dhacay oo macnawi oo jiri iyo xanuun haddoonan ahayn inuu saa ku gebagabaysto ku tukado laa yajuus falam tajiduu maaan bu yii falam tajiduu maan biyaha weyntoodana adiga gacantaada inayna ku jirin maehe eryadaasi mantiqada waa inaad biyo ka waayin ah, marka dadkii oo reer biyo isiiya warweyse isiiya adoo dhihi kara inaad usoo horata untaad saa ufiirsa barkadii biyo ku jiraan dana derbiga on isku sidayso oo salaad iska gasho hada laysa bisalaad salaad ma waxaas nacam wajucila turbatuha lana dahuura fqad تفرd abu mالك الأشجع بزiyادة تurbتha وlam ydkurha غayrh min الرواة وinama rawah الxadيث hakada raw waxay ku weriyen ثiqaadi kale وjuعila lna الأرض masجida وظhورا bay weriyen xukم الزiyadة في الأسناad wabilahi towfiq sala allah wasalam ala maxamed